waxaan kula galay adribuhu tiiran garaacay usha la dhacay faqaala nabiy nabigu wuxu sal slam alayki laazim calayki cabdihi iyo deganaanta faina rifqa rintu laa yakuunu ma ahaado bishayin shay ma galo arrin ma galo ilaa hadduu galo zaanuhu waa wanaajiya dhibrintu shayga gasho way ka muuqataa ayb waana qurxisaa walaa yuusacu lagama siibo rifqiga iyo dhimrintii min shayin shay iyo arrin adduunye iyo mid aakharaba ilaa haddii laga siibo shaanahu waa ceebeeyaa ama waa dhaleeceeyaa <clears throat> shayinku waa ceebta ama foolxumada wey marka ficilkiisi wey xadaanaa sadqa ibn اlfadl almarwasiy sadaqat ibnu khaalid bay dhowr soo maray laakiin hadda sheekhan waa sadaqa ibn اlfadl almarwasi waa nin iqa akhbaranaa ibn culaya ismaaciil ibn ibraahim ibn culaya can iljurayri saciid ibn iyaas dhowr goor baynu soo marray sheekha isaga jurayri laqabkaasuu caan ku yahay ayb nisbada ayada ah laakiin magaciisa saciid ibnu iyaas ba la can abi nadrata taabici jayla wey qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi oo minaa annaga naga mid ah yuqaalu lahu la yidhaahdo jaabir aw juwaybir ninkaa magaciisa waxaa loo yaqaanay jaabir ama juwaybir ninkan isaga ah ibnu sacd wuxuu ku sheegay inuu yahay qaliil xadiid dahabi wuxuu hi laa yucraf ibnu xajar wuxuu leeyahay maqbuul almuhim jaabir aw juwaybir alcabdi baa loo yaqaanaa ayib nin la yaqaanana ma ah alabtu xaajatan alabtu waxaan dalbay xaajatan dan ayaan ilaa cumara fii khilaafati faاntahaytu ila اlmadinati leyla fagadawtu calayh waqad ucطiitu fiطnaة walisaana ninka leeyahay jaabir iyo juwaybir baa warran wuxuu leeyahay alabtu waxaan dalbay xaajatan dan baa iga gashay ilaa cumar cumar xaggiisa cumar oo amiirkii muslimiinta iyo madaxweynihii muslimiinta ahaa ayaa dan ka yeeshay fii khilaafati xilliguu madaxweynaha ee mas-uulka ahaa amiirulmuminiin cumar uu ah faintahaytu waxaan ku intoodan gaadhay ila almadiinati madiina waxaan gaadhay leyla habeenimo yani waddankiisiba ka soo safray wuu soo socday mudduu soo socday madiina wuxuu yimid amin habeennimo ah xilli habeennimo ku soo aaday markuu waagu bariyey faqadawtu waan ka lahay buu yidhi calayhi calaa cumar cumar baan ku kallahay gurigiisii iyo meeshuu joogay baan ku kallahay waqad uctiyatu waxaa laysiiyey fitnatan dhug iyo wa carab yani dhug waa maxay yani waxaan nin maskax badan wey caqli garasho garaad in xooguu caqli isbidahaya ayaan ahaaba iyo wa carab oo aftahan ah in aftahana oo hadalyaqaan aw qaal ama wuxuu yidhi maniqan meesha lisaanan wuxuu ku bedelay maniqan waqad uctitu fitnatan wa maniqan hadal maniquna waa hadal lisaanna waa carab carab waxaa loo yada carabka hadalka carabka hogaamiya carabkoodi laga goy halkaasoo bixi maayo ayib marka waa lagu ilaaqay mantiqna waa hadalka laftigiisi wey idaa markaan fadhigii tagan oo cumar u tegey fa akhadtu waxaan bilaabay fi dunya yani fii dami dunya fii dikri dami dunya adduunyadan aan caayhayo oon liidahayo oo inaysan waxba ahayn aan tilmaamayo waxba yahay baan ka so qaadaysan waday maxaa yeelay nin hadalka yaqaanna waan ahay nin caqli badanna waan ahaaba ceebaheedo dhan ma banaanka soo dhigay addunya waxay ahayd fasakartuha waan yareeyey addunyadii baan yareeyey oo wax licibtiqir aan ka dhigay fatarabta waxaan ka tegay cinda cumara laa tusawi shayan inays waxba aysan u dhigmin oo waxba aysan ahayn baan ka dhigay bu maxaa yeele wuu hadlay wuu sharxay xumaanteedii qur-aanka aayadihii qur-aanka wix xadiida uu garanhayey caqli iyo dhaqan wuxuu ku garanhayey cadaadka carabeed wuxuu dhan bu saas kugu qoofalay kadibna addunya wuxuu ka soo saara qurub xaaraana ayb fatarabtuha addunyada waxaan ka tegey laa tusawi ama laa tasmi ayadoon la ekayn hay waba aan waxba ahaynba oon tifcawsa aan xataa u dhigmin wa ilaa janbihi dhinaciisa waxaa fadhiyey cumar rajul nin baa fadhiyey abyad ashacr timcad min boosh oo ciradu ay gashay ayib abyad hiyaab dhar cadcad isagu waa nin cirooday oo madaxu caddaaday aaniyan dhar cadna waa qabaa faqaala ninkii wuxuu yidhi lamaa faraqtu markaan warkii ka dhammayda aan ka baxay lamaa goortii faraqtu aan ka faaruq hadalkoon dhammaysta anugu yo wuxuu yidhi kullu qawlika kaana muqaariban ilaa wuquucaka fi اdunya hadalka aad sheegto dhan xaqaood u dhoweyd buui laakiin addunyada saad u gashay waxba kama jiraan abaadil baa kooa intii hore dhan waa soo dhowey xaqa kunta muqaariban lilxaq ama inaad addunyada saad u wadda aad daksi aad dhaafisay oo dib caws aad dhaafiso aad tir waxbaba ma aha waa ku khaldantay kullu qawlika qowlkaada dhammaantii kaana wuxuu ahaa muqaariba mid u dhow lilxaq yani maadan xunayn hadalkaan ma tiro hadalkaan hadal xun ma aha ayib ilaa wuquucaka dhicidaadiima aad wax ka sheegtay fi dunya addunyada ad wax ka sheegtay m yani wuquuca loo jeedaa wuquucaha fi dam waxaa weyaan waa inaad shay wax ka sheegto ood ku dhacdo liajli dam baa loo isticmaalaa wahal tadri ma og tahay nin iswaalhaya ma dunya addunya waxay tahay ma taqaan bur horta seeduba mudiin baa helo waayo dhalcad oo boosh ah oo jabsaday baa helay oo cumar ag fadhiya ubay ibnu kacab baa yuu noqon doona ninka isaga ina dunya adduunyada wuxuu ihi eh, saxaabigu fiiha waxaa ku sugan balaagunaa sahaydanadi waa sahay akhara maxaa lagu gaadhaa addunya lagu gaadhaa nin kasta adduunka wuxuu shaqaystay ee eh, akawntay ee eh, u baxsaday iyo camal ah buu aakhara goosanhaya idan haddaan adduunya jirin aakhira lama kala baxeenba nin kastaba soo xadiran lahaa anaa boqolkiiba boqol ku baabasa anaa wiilooga odhanay nin kastaba idan nin kasta faylashu xaraystay ee cinda allahi uu geystay baa aakhiro la xisaabin xalaalaha xisaab wa xaraamuha cadaab fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir kala bax wey ina fiiha waxaa ku sugan balaaquna yani zaaduna baa ku sugan aw qaala muxuu ii saxaabigu zaaduna sahayannagii baa ku jirtay iyo saadkaanagii ila alaakhirati aakhira nagu saad ahaa ma nagu sahay aha wa fiiha adduunya waxaa laga helaa oo ku jira acmaaluna acmaashanaga salaadaanag soonkaanaga xajkaanagi jihaadkaanagi halgankaanagi khayrkan uma dafkarayni xumaan reebin waxaaso dhan agee dhacan ma anug hadda maxaan joognaa addunya waxaan joognaa aakharo aakharo joogna adduun baa joogna ujeeda ayib allatii acmaashaasoo mujzaan lagu abaalmarin bihaa iyada fi laakhirati maalig aakhar acmaashaa qabatee wanaagsaneed ee saalixada ahayd unbaa aakhar lagu abaalmarin hadday xumaato ahaydna xumaatadin baa haddaan lagu cafin lagu abaalmarin in kaana sayi'atan fa sayi'a wain kaana xasanatan xasan ayib horta dhankaa ka egbaale idan wuxuu sheegay ninkaa hore ma karayn in wax jira waa macquul wey waa shay liitow laakiin saxaabigu dhan kalu ka wareegay dhan kalu xaggaas dayeen marka waxaa laga rabay ninkaa hore inuu baabul mawaadina bilaabo oo intuu xumaanteeda sheego haddana wanaaggeedu meesha dhigo ayib qaala wuxuu ihi faakhada ninkii wuxuu gudagaloo qabtay oo hadalka bilaabay fi dunya addunyadii faakhada fi dunya addunyadi waxaa ka hadlay buuri rajulun baa ka hadlay huwa asaguba aclama iiga ogaal badan bihaa ayada mina aniga buuri aniga isbidhayay buuri carab iyo caqli iyo karti iyo garaan ee addunyada waxba iga ka soo qaaday waxaa helay buu nin igaba daran baa addunya ka hadlay buur oo meel saaray oo baashaba ka dhigay baal loo baahan yahay faqultu waxaa idhi buuri yaa amiira almuminiin muminiinta amiirkoodiiyo madaxweynahoodiiyo man haada الrajul ninkan waa kuma aladii ninkaasoo ilaa jammiga dhinacda fadhiya asuu markuun iska egahayn cumar ma og tahay iyo akhyaarta iyo fuqahada iyo quraada iyo mujaahidiinta ragga weynba ag fadhiisan jira ninku cumar ag fadhiyo haddana waayeelka booshka ah xaggana dharka cad qaba mar iska ilaaliyahay kula kacda mogta halis weeye iska fiiri marka horeba agaarkaa la eega xagga la iska fiiriya ishaa la geliyaa ayib markaad arta meeshu inay meel bannaan tahay ba xoogo laysa darajiya mooyee markay aar ku fadhiya mesha la iskaga leexda ayib qaala wuxuu yihi marka cumar sayid almuslimiina muslimiinta sayidkoodu waa ogaaska muslimiinta ayib ubay ibnu kacb aqra'u saxaabati lilqur'aan ninka asaga ahaw iskaga leexale ضaciif اlisnaad لجهالة جابر أو جويبر لكن قوله سيد المسلمين ثابت عن in loo yaqaana sayid اlmuslimiin salafku in badan bay magaca ku sheegeen ubay maadaamuu qur-aanka ninka u yaqaanay ah nabiguna u qiray xataa markay nabigu aayadda ku istaagto ubay midinla joogaa ma tukaday haa nabi waa fadhiya waa ekan oo aayadda maxaad iga fujin weyday nabigu in la naskhaan moodahay ayb haddii la naskhay waa kuu sheegi lahaa ayb marka ninkaasu ah waaya marka maxaa laga qaadanayaa bukhaari mesha muxuu keensaday wuxuu u keensaday bukhaari wuxuu weerarhayaa ninka jubaydir ah ama jaabir ah inuu hawsha adkeeyo adduunyo balaaya ka dhigo oo libax meel fadhiyo waxaa laisku lugeyna ka dhigo halkaa kaga taga haweenkii baa waa la shaqaysanaya oo wax kasta ah, wixii alku dhex wado wey bukhaari marka wuxuu leeyahay nagnagtaa badan looma baahna tartiib wadar socodka in laga fogaano xadaana cali ibn cabd illahi almadini qala xadaثna marwan ibn mucaawiyaة alfazari qala xadaثna qinaan ibn cabd الlah صaduq صaxix الxadيiث الnahmi qala xadaثna cabdالرaحman بn cawsaja alkufi wa ثiqa xaafid can اlbarاء بn caazim qaal qala rasuul الlah rasulka ilah wuxuu yidhi alashiraةu batraannimadu sharun shar wey yani ashira yani waa xogow fakfakda wey isla weynanka noloshaada ku jira hadalkaada ku jira mid baa hadalka qalloocin oo sanka taagi oo dadkao dhanba faraha ku taagi oo yani inuu biigu taagan yahayba aniyo tartiib ayib alashira ayib waxay la mid tahay albaطr alkibru baطru اlxaqi wakamd الnaas ayib marka alashira waxaa loo bado lagu fasiro waa baطru الnicma nicmada oo lagu kibro nicmada oo lagu kibro ama faraxa shadiidka ah faraxa shadiidka ah oodan ahaynba wad sugahayo geeri sugayso muslimiinta dhibka haysa aan inaba ka danqanayno iskaga wajadaa bad kale oo aadmiyadaysa un ajabisay intaa yarta haysta muslimiinta danka ma laha dhibka muslimiinta haysta ma dhibayo yani aakhara ma xusuusno waa nin baab kale ah qol waxay dhaheen alashira waxaa weeye adaysh waa fudaydka fudaydka aad fududahay ruux degan baa la rabaa ruux miisaaman degan culus iyo nin fudud oo eh, bidhikoolaa lama doonhayo almuhim waxaa weyaan alkhulqu maadaama bukhaar u baabsocaan waa maxay batarka u daa batraannimada u daa ayib far dheer noqoto sharun shar wey cinda bacd eh, almukharijiin lxadiid waxay ku dareen eh, wafshu salaama baynakum alashiratu sharun wafshu salaama baynakum batraannimadu isla weynanku waa shar eh war isa salaamo salaantiis gaarsiiye hil maxaan ka salaamaya anugu muxuu yahay andhuftayga oma quure siinkayga oma qu warsiinkaado muxuu sheeghaya ayb baabu iqanaaci maal maalka in la samaysto maalka in la samaysto xoolo la yeeshay ninkii awoodi kara xadaana abu nacaym alfadl ibn dukayn qaala xadaana xansh ibn xaari iqa can abihi xaris ibn laqiit waa iqa qawl xadii kaana arajulu ruux wuxuu ahaa wey ama ninku wuxuu ahaa muslimiinta ka mid a oo mina min almuslimiina muslimiinta ka mida tuntaju tay dhasho farasuhu fayrxaruha yani khaladay bacdu saxaaba qaateen bacdu taabiciin buu ka warramaya ninkan wuxuu leeyahay nin baa faras u dhali faraskii ilmihii yaraa u dhalay iyo darmaankii yaraa u gowracayaaba ayib kaana rajulu mina wuxuu tuntaju kii ay u dhasho ama loo dhalo farasuhu faraskiisa wax u dhali jiray oo fayanxaruha markaasuu gowraci jiray muxuu gowracayaa ilmihii faraskii yaraa muxuu gowracayaa fayaquul wuxuuna odhan jiray ana aciishum anuma noolanhaya xataa intii arkaa aan ka gaadigsado haadaabu war inmaa yarkaa intaan ka gaadigsado naf igu sameyn ii gawracii weydeen dhaylahu ku cunaayey idan yani waxay soo dhigeen qiyaam saacihii meeshanay keeneen yacni in geedada lagu fekero oo la soo dhoweeyo isku xisaabta inaad berri dhimanayso waa loo baahan yahay laakiin inaad tiraha berrima gaahaya gawrac berrima gaari guya hala jiriyo daaqadaha laga baxo albaabka iska fujir habeennaba gaari mayn sii fujir albaabka caawana meelaha biraha ka dhiganayna waxaasu sama baaro <laughs> ayb si caqliga wax lagu wada doonaya si miisaaman oo wasad ah wixina hasraacinin oo inay adduunya qaataan noqonin haddaan inay gaasho dubato naftu ka baxday oo khariban oo qolyihiisi khalaaweynsn tegi meelaha gaa naftu ka bixi jirto kala noqon haddana dhowna dawarsada ayib ana aciishu nololhayaa bu odhan jira anugu xataa arkaba ilaa aan gaadsadon fuulo haadaa faraskan yarkaa fajaaana waxaa noo yimid kitaabu cumara cumar dhambaalkiisii wareegtu cumarta u saaray wuxuuna yidhi an aslixuu war wanaajiyo dhaqaaleeya maa razaqakum allah rabbi wuxuu idin siiyey xooluu rabbi idin siiye ha ku ciyaarane dhaqaaleeya cafwan faina fi اlamri talada waxaa ku sugan tanafusan nafsi n adduunyadu nabigu waa ka digey laakiin qaabkaad u qaateen ma ah waxa weeyaan waa nima xisaab ka dhigta saay ka dhigta ummadda inaad ka kaaftami kartaan isku daya xaggana yaan la israacina say gaalada iyo fajarada adduunyada u qaatiya sayidin qadan ee faayaha laga dhowta nicma almaalu saalix lirajuli saalix ee saa u qaateen ma aha buu cumar leeya fa ina fi اlamri arrinka waxaa ku sugan tanafusan ay sicatan wa yusra diintu saa waxma adkaynin diintu waa ka irta laakiin saa usoo canyuubteen ay agga xagga ummadda uga celiseen qubarka noo delisan ma aha bur cumar ka daaya hawsha ayada xadaana abulwaliid magaciinigaas hishaam bn abdilmalik haddaad marayse qaala xadaana xamaad ibnu salma abu salmata albasri can hishaam ibn zayd ibn anas zayd waa hishaam wiil awou yahay weeye anas ibn malik radi allahu tacala canhu can anas ibni maliki can inabiyi qaal in qaamat asaacatu yani in qaamat alqiyaamatu qiyaamuhu hadduu dhaco walxaal fii midkiin gacantiisana uu ku jiro fasiilatun tallaal fasiiladu waa geedka yarka ee la talaalo wey yani mooskoo kale midho la ma laha guntiisunbaa lasoo fujiya haddana meelkaa lagu tallaalaa ayib geedo marka iyaga salkooda la fujiyo la tallaalaa jira oon midhahooda dib lagu noqonayn marka hore qasab weeye in midho on wax ka tallaalmaan ama lawaxuun ka talmaamaan laakiin waagi dambe abuurkiisi iyo tarankiisi wuxuu noqday in gunta la fujiyo ama tallaal tallaalahaan loo isticmaalo marka fasiiladu waa tiirta yarta ama talaalka yarka ay doona in meel kale lqotomiyow adoo marka laanta laala gacantu ku hay oo inaad abuurta doonay ama beerta doonay hadday qiyaamadu qaaq tiraado oo dhawaaqu dhaco birtu dhacdo ayb buunku la afuufo intaan weli aysan kusoo soo gaaran suuxin aduu talaal baa leeg waa maxay ruuxa muslimkaa jaanisyaha uu heli kara ka faaiiso adduunyada camrideeda dhaqaalaynteeda ka faaiiso ab waba intaasoo adgu gow dhacda aad moodo inay qiyaamo dhacday ood geedki tagaa dadka la baxsada adnaa dhimatee ayb ibn cabaasu maalin khudmaynaya mid usoo warqaas wuxuu ihi qaamat alqiyaamatu fii khuraasaan bunkii baa ka dhacay bu khuraasaan qiyaamada ka dhacday yaa kuu sheegay hadda warkan soo gaaray bu maanta waa ayaama waa arbuuc mise khamiis or naga tag bu waxaan jimcahayn qiyaamo dhici mayse waana ilmiyani markaad aqoon leedahay deganaansho helaysaa deganaansho kalsooni xuri maanta waa ayaama waa arbuuc mise waa talaado orska tilba meel fadiiso cashir ka dhegeyso warwaaside yaama dhado u wadaa wuxuu khiyaamadu jimcoon bay dhici maalin jimcoon baa buunkul afuuni doonaa laa talaado walaa arbaco walaa khamiis walaa isniin walaa sabt walaa axad naga fadhiiso ayb fain istaaaca hadduu awoodo ruuxu allaa taquuma qiyaamadu aysan dhicin xataa yakrisaa ilaa uu geedka tallaala iyo yarka u qotonsho falyakris ha qotomiyo oo ha tallaalo ayb xadiku waa maxay waxa laga hadlaya ruuxa muslimkaa ah fursad wuu ku camiri kara adduunka muslimiintana waxay u tagi karaa lakiisana ku anfacaya inuusan hallaynin beer daraynin hadday tahay wax bannaan xadaana khaalid bn makhlad albajali qaala xadaana sulaymaan bn bilaal ataymi qaala ahbarana yaxya bn saciid alansaari yaxya bn saciid halkan hadduu dhaco ansaari wey ama hadduu dhaco meesha sulaymaan bn bilaal ataymina waxaa weeyaan qataan wey yaxya bn saciid alqataan ayb qaala wuxuu ui yaxn sacid alansaari ahbaranii muxamed ibn yaxya bn oo nin fiqa ah wuxuu ii sheegay can daawuud ibn abi daawuud alansaari ibn xibbaan baa iqaadka ku sheegay ninkan dambe daawuuda wuxuuna yidhahdaa yarwi lmarasiid ibn xajan wuxuu le waa maqbuul almuhim dacfika xadiiku waxa weyan daawuud ibn abi daawud alansaari qaala lii cabdullahi bn salaam saxaabigaa wuxuu igu yidhi in samicta haddaad maqasho bidajaali dajaal haddaad maqasho qad kharaja inuu soo baxay dajaal baa murfayr uu soo baxay adduunka waxba kama harin wey waxay kooban baa ka hadhay ayib arakutiris ah. wa anta adiguna calaa wadiyatin tallaal dushii aad tahay wadiyadu waa timirta yar wey wadiya waa timirta yar ayib ama waxay la macno tahay fasiila haddaynu soo marayn wadiya waa tallaal ama waa timir yar ama waa geed yar ayib oo la doonay la qutumiyo la tallaabo anta marka adoo geedka gacanta ku hayo talaale ku qodhay yaala dajaal baa sabud soo yidhi tay xoortaa cararana talaaq kale hortooji horta ha iska boodin talaaq lama baahno yani jahliga intaa laga wey xoolahan lagu ciharin wey ama dayicin wa anta calaa wadiyatin yani calaa naflatin sagiira taqribsaad talaalayso falaa tacjal haka degdegen an tusbixa inaad wanaajiso hagaajiso si fiican biyaa ugu shubto dadka u qodo u xadxadho habayso qutaliso fa ina linnaasi dadka waxaa u sugnaaday bacda daalika intaa kadib caysha caysha dijaal gabad baa lasii noolaan toddoba sana iyo ku dhow ama ka badan baa lasii noolaan ayib marka dad baa kaa dambeeyey bacda dijaal muminiin baa sii joogi gaalana way sii joogi idan marka waxa weyaan bah degdegin baa laydhi talaal cidin baa u doontee xadiidkii ka horreeyey yaa umqaati kacaya xadiidka hadda soo maraynay muxuu ahaa xadiidka anas in qaamat alqiyaama wa fii axadikum fasiila fain istaaca an laa taquuma alqiyaama xata yakrisaha falyakrisha baa u kacay daciif اlisnaad daawuud hada majhuul waqablahu fi lbaabi xadiiu marfuuc bimacna bu sheekh fi lbaab baabka hadda aynu hayne soo marray istinacu lmaal xadiid baa ku jira marfuuco macnihiisoo kale awarinti xadidka anas bu u jira hadda anayn xadiidka hore baa macnaha ka hadlahay sheekhu silsilada wuxuu tilmaamay xadiidku in xadiid fara badano mesha ku keenay ay shahid u yihiin yani silsilada majalad koobaad raqamka sagaal xadiidka sagaalaad yuu xadiidku keenaya cabdillah bin salam xadiidkiisa kadibna wuxuu tilmaamayaa in isaguna shaahid u noqonaya axaadiis fara badan ayaguna ay shawaahid u noqon karaan baa laga dareemaya ayib baabu dacwati اlmadluum silsilada majalad koobaad raqamka sagaalaad xadiidka raqamkiisa lambarkiisa wey baabu dacwati اlmadluum ruuxa madluumkee la dulmiya habaarkiisa in la aqbalayo baab yahay xadaثna abu nucaym alfadl ibn dukayn qaala xadaثna shaybaan ibn cabdiraxmaan atamimi abu mucaawiya akhraja lahu اljamaca shaybaan ibn cabdiraxmaan iyo shayba ibnu faruuq baa kale jira idan ninkana marka inta badan kusoo nonoqda kutub sita ninka barkood baa ka wariya kumaysa ijmac can yaxya bn abi kaiir bn abi kaiir ayib ninka xaafidka wey akhraj lahu jamaca ila anahu yudallis can abi jacfar almuadin alansaari baa loo badan yahay yani barkood waxay leeyi waa majhuul laa yucraf ismuhu ibn xibaan iyo xaafid xaja iyo dahabi ba iskuna naqdi isku celceliyey laakiin waxaa loo badan inuu yahay eh, abi jacfar eh, almuadin alansaari dhowrka hor maynu soo maray isaga abu jacfara xadiidkii inugu dambeeyey an abi hurayrata can nabi qaala alaau dacawaatin saddex alla bari mustajaabaatun waa la abala waa la yeela waa la ajiibaa saddex habaar ama saddex alla bari waa la aqbali saddex duco ta koobaad dacwat اlmadluumi kii la dulmiyey habaarkiis ninkii la dulmiyey habaarkiis ruuxuu habaaray ee dulmiyey waa loo aqbalhaya wa dacwat lmusaafiri ninka socotada ah, ducadiisa iyo habaarkiisaba iyo wa dacwat lwaalidi waalidka habaarkiisa u habaaro calaa waladi ilmihiisa waladkii ilmihiibaa caa ku noqday caasigii waalidku noqday waa habaaray leebkaa ku dhacahaya murjinkaa waalidku tuuray ilmaha waa asiibahaya marka wa in las ilaaliyo waxaa kaloo eh, xadiid qaar ku darhayaan iyo ninka saa'imka ducadiisa bacdu xadiid waxay ku dareen o kale ninka boqorka iyo caadilka muqsidka ducadiisa ayib marka waa in laska baabu suaal cabdi aria suaal cabdi adoonku inuu rabbi weydiisto arisqa irsaaqad min allahi caza wajal inay bannaan tahay inaad rabbi irsaaqad weydiisato ilah xoola isii ilah haygu ilah addunya isii xaggana haygu aafaynin ayib dama rabbi weydiisan karto liqowlihi tacaala urzuqnaa wa anta khayru raasiqiin lafdi risq waxaa soo geli awlaadii waxaa soo geli cilmigii waxaa soo geli caqligii waxaa soo geli dhaqankii wanaagsanaa waxaa soo geli addunyadii xoolihii ayib lan risqigu waa lafdi shaamil ah xadaثna ismaaciil bn abi weysin qaala xadaثanii ibn abi zinaad cabdiraxmaan cabdiraxman bn abi zinaad abu zinaadna waxa abd lah bn dakwaan can muusa bni cuqbata saaxib اlmagaazi aclamu الnaasi biاlmagaazi yuu ahaa markuu asagu joogay weliba fi lmadiina reer madiina marka la joogo ninka u yaqaanay bu aha maqaazida weliba hat hawsha asoo kuso dhawa laakiin xagga iqada iyo kalsoonida iyo xujinimada yuu kaga horeeyey saa darteed kitaabkiisa makaazi u qoray dahabi wuxuu leeyahay wax yar baabaka daciif ah makaazi wada sugan buu soo daayey nin culus wey waa caalima can abi zubayr maxamed ibni muslim ibnu tadrus abu zubayr can jaabirin anahu samica anabiya cala mimbar nabi maxamed baan maqlon mimbarka saarano nadara fiiriyey anahu samica anabiya nabigu maqlay jaabir oo caalmimbar mimbarkii midina saar nadar nabigu wuxuu eegay markaa uu fiiriyey naxw اlymn yani jihaة اlymn ama qibla اlymn xagga ymn buu fiiriyey nabgu xagga ymn buu eegay faqaala nabig wuxuu yhi sal slam markaa ymn waxay ka taga nabigu markuu madiina joogo waxay ka jirtaa koonfur baan filaya koonfur galbeed bay ku jirtaa mise koonfur koonfur bari ayb dhankaasuu nabigu u fiiry salawatullah aslam faqaala wuxuu yidhi allahuma allahyow aqbil soo jeeri la soo qaabilba quluubhum ilahu qalbigooda soo sheegay ree yaman ila marka waxaa weeye gaalo weeye dacwaa ku socota ilaahu adaa qalbigooda haye ilahu soo jeedi diinta jeclaysiin aqbil biquluubihim wa nadara nabigu haddana wuxuu fiiriyey naxwa alciraaq oo markaa bari kaga aadan ciraaq markaa nabigu bari kaga aadanta faqaala wuxuu yidhi mila daalika sidoo kale allaahuma aqbil biquluubihim salawatullah waslam calayh wanadar nabigu wuxuu fiiriyey naxwa kuli ufuqin naxwa kuli jiha dhan kasta koonfur buu fiiriyey bari buu fiiriyey galbeed buu fiiriyey waqooyi afartii jaa waa egay ilaahu afarta jahaba dadka jira dinta soo geli kulli waa soo wada galeen meel usan islaamku gaari ma jira saasay u socotay ayib wanadar nabigu wuxuu egay naxwa kuli ufuqin jiha kastuu nabigu fiiriyey oo faqaala wuxuuna yidhi markuu fiirinayey mila dalik kaasoo kale wuxu hi allahuma aqbil biquluubih wa qaala nab wuxuu raaciyey allahuma arzuqna ilahu nagu irsaaq min turaasi alardi dhulka dhaxalkiisa dhulka mirihiisa ila wax naga sii badarka iyo biyaha iyo geedaha iyo dhirta ilahu naga irsaaq wa baarik lana allow noo barakee fii muddina mudkanaga mudkaan wax ku beega allow noo barakee iyo wasaacinaa suuskanaga suuska iyo mudkaba noo barakee kooba dhubta iyo shoodaba noo barakee ayib yani koobadu barkintu waa maxay koobadu haddii la tuuro meesha la dhigo ma barkaysno koobadu waa inay hal adiga kor wax ugu mayso wey suuqu camiran yihiin oo masaga la kala shubo kintaalla la buuciyo baasha ay socoto wey koobad wax lagu rida la waayo digsi wax lagu kari oo mayu wax lagu tumo la waayo meesha baraka ma taal gaashaa taalla ayib ضaciif اlisnaad ayuu sheekhu yihi raxmat اllah alayh xadiku lakin waa xasan xadiku waa xasan لcancanati abi subayr buu sheekh ku cileeyey lakin xadidku waa xasan maxaa yeele shahaad buu leeyahay min xadiiثi zayd ibnu haabiti cinda axmed mujaladka شhanaad boqol sideean iyo شhan raqamka ah wacinda abaraani bisanadin xasan bihada lafdin hadda aynu hayno ayuu ku yimid cinda axmedin wa cinda aabaraani bisanadin xasan oo sidanoo kale ah idan xadiika jaabir waxaa markaad kacay xadiika zayd ibnu haabit cinda axmedin wabaraani axmed mujaladka hanaad shahayd kaleo kaasir ah wuu leeyah mukhtasar ah cinda atirmidi wغayri oo min xadiiث anas ah sheekuna hoostu ku ishaaraya xadiika anas sheekh hoostu ku ishaaraya laakiin xadiidka shaahidka tooska ah ee bilafdi walmacna ah waxaa weeyaan xadiidka zayd ibnu saabit ayb baabu dulm dulumaatu yowma alqiyaama adulmu gardaradu iyo xadgudubku dulumaad mugdiyaalo inuu noqon doono yani dulmigii baa noqonaya m waxaa loo jeeda dulmigu wuxuu sabab u noqonaya kuu keenaya mugdi dulmigu wuxuu sabab u noqonayaa mugdi buu aakhara maalinka qiyama kugu noqonaya xadaثna bشr ibn man bشr بn mحamed ayb almarwaزي qala xadaثna cabdالlah بn mubaarak qala xadaثna dawud ibn qays alfarا alquraشhi almadnي abu sulayman ثiqة faضل qala xadaثna cubaydالlah bn mqsn almadnي ثiqة mashهوur qala samictu jaabir bn cabd الlah yquل qala qala rasul الlah اtaquu الظulma war muslimiina dulmiga iska ilaaliya gardarada ha laska ilaaliya xadgudubka ha laska dhowro faina ulma gardaradu dulumaatun mugdiyaalo wey yowma alqiyaamati maalinka yaama maalinka qyama nuur loo baahan yahay iyo yeelays iftiin loo baahan yahay buu mugdi kugu noqonaya waa ku haraynaya wattaquu iska ilaaliyo iska dhowra ashuxa bakhaylnimada gacanadayga faina ashuxa bakhaylnimadu iyo gacanadaygu ahlaka wuxuu baaba'shay man kaana qablakum cid idinka horraysa oo reer bani israil wx lamid ah wa xamalahum wuxuuna ku xambaaray kuna qasbay calaa an inay daadiyaan bian safaku inay daadiyaan dimaahum dhiiggoodii oo islaayaan xoolo dartood wastaxalluu ayna bannaystaan maxaarimahum wixii rabbi ka xarimay wixii laga xarimay ee muxaramaadkaa iyo maxaarimtoodii haweenkan u bannaan o ay bannaystaan bay kenta wey idan adduunyadu hiya albaliya idan marka xoolo jacaylku iyo adduunyada waxaas ayadaa xub dunya waa ra'su kulli khai'a inkastoo xadika u daciif ya lakin macna ahaan waa saxiix nin kastoo nin haysta addunya la isku haysaa wax rag isku dilay laisku baabi'iye kaas wey gabar horoo soomaaliyeed baa laba nin u fadhiisteen baa layidhi markaasay imtixaanay maxay ta laba nin ii fadhiista waan imtixaanhaya imtixaankii markay ku guuraysa oo ay wada imtixaanto kuda baaseen baayada le waan ku imtixaan la tirkaabo ad imtixaan baa ku yaalla neef baa la gawracay neefkaa gawrac baa le xubanka rag kala dila ama isku keena keen baa laga soo bixi neefka ariga ah neef ariga la gawracay baa gabdhihii mid waxay la soo beday sakaar bay keentay mid sarar bay keentay mid waxay keentay garab bay keentay mid nin wadnuu la soo booday nin wuxuu keenay beerkoo jarjaran ayadu waxay cunaha soo bixi hunguriga soo bixisay hunguriga booco weyn intay dhihishay waxay tiri kanaan ragna kala dila isuna keena waa intaas marka baalka baasha adduunyada balaayo laska ilaaliyo marar badan laakiin ninku asagoo ay ninka si shaksi iskugu dhacsan yihiin oo waxay isku hayaan ay tahay arrimo shaksi ah iyo dan khaasa iyo adduunyo iyo anaa wax noqonay noqon maysid baa mar laguu gelinaya shaar diineed shaar gelin ani waxaan dhihi hebel ani xuseen diin baan isku haynaa ballankena ninka asaga nin dhaqan xun weeye maalowda laga yaano si ila hadlo iyo canaanto xoogow ama khalad uu qabtay bes halkaasaan kaada laqan hayaa see kula hadli karaa dadkana xootus hayaa inuu yahay waxaan isku hayna diin baan noo dhexaysa manhaj iyo caqiidaan noo dhexeeyo diin laakiin siyasad baan isku haynaa iyo afmenshaarnimo iyo dana khaas ah iyo anaa wax noqdo waan isku haynaa xaqiiqada baasaa laga sheego xadaana xaakim waa hayr macruuf xaakim lama yaqaan magaciisa xaafin xajar wuxuu leey adunuhu ibnu siyah in ibnu siyah loo yaqaano xaakim ibnu siyahin oo sheekhu tirmidi ah ayaan u malaynayaa buu leey ayb adugu waa maqbuul ninka isagaa majhuul xaal qaala xadaana xasan ibnu jacfar iqat xaafid qaala xadaana munkadir ibnu muxamed ibnu munkadir waa ninka layinka ee dhowrka dhan soo maray munkadir waa nin daciif can abi aabi wa muxamed ibn munkadir min iqati taabicin ninkaas can jaabirin qaala qaala rasuullah yakuunu waxaa ahaan doona fii aakhiri ummati ummadayda qaybaheeda dambe waxaa geli doona maskun suura bedelid maski waa in ruuxa suuradiisa la bedelo awoo dad aha in daanyeer lagaa dhigo doofaar lagaga dhigo dameer lagaga dhigo suurada la bedelo dhalan wey waxaa loo yaqaana maskun dhalan baa dhici jiro ayib ruuxa dhalan iyo waqadfun gantaalayn in saacira cirka ka gantaal lagugu soo tuuro yani waa in shuhab iyo xidigo iyo dambaaburo lagugu garaaco ayib hawada laska garaaci doonaa iyo wakhasfun dhullagoyn khasfi waa dhulkula go'o wey khasfi dhulka la go'ayo ummadda qadfiguna waa wax kor ka soo dhacaya gantaal kugu soo dhacaya wey naskiguna dhalanbedelid wey suuradooda la bedelo suurarabad wey wayubda waxaa lagu bilaabi doonaa khasfiga iyo qadfiga iyo masrigaas biahli اmadaalimi qolyaha madaalimta u saaiibka ah qolyaha dulanka u saaxiibka ah yacnii ummadda markay dulankeedu farabatoy ahlu dulmi noqdaan markaasaa uu bilaaban doonaa maskiga iyo qadfiga iyo bilaaban doonaa iyo khasfiga wayubda waxaa lagu bilaabi ummadda dhankeeda lagaga bilaabaya biahli اlmadaalimi dadkii dulmiga u saaxiibka ahaa dadkii xadgudbay ee dheeraaday ayib ida naزlat اlbala tacumu طaalix وsaalix wey nabi maxamed caashi waxay laga leeyahay anagoo fiina saalixuun nacam ida kasura alkhabas idan ida kasura الظulmu fi اlumma waa la helaya way maski iyo dulmi baa la helaya intuba bacd culama waxay leeyihin waxaa weeyaan dadka ahlu dulmiga ah ayuu ka soo bilaabanhayaa masfigu iyaga lafahooda fii daatihim ayuu ka bilaaba masfigu iyo khasfigu ka bilaabanaya laakiin riwaaya ninka loo yaqaana can cabdillahi bni camr xadiis laga warinayo mawquuf ah ba wuxuu tilmaamayaa in markuu dulmigu bato ummaddu kulligeed ay u tahay mucarada lilkhasfi waalmaski ayib hadhown lagu xisaabin doono calaa acmaalihim wa ayib daciifun sheekhu laakiin xadiidku waa xasan xadiidku waa xashan inta hore ah ummadda waxaa ka dhici doona fii ummati maskun wa qadfun wa khasfun akara min casharati xadid ba ku timid ilaa toban xadii ku dhow baa ku timi macnaha asagoo hore inta marka aan shaahid badan lahayn waxaa weye intan dambe ah wayubda'u biahli اlmadaalim yani albadaa'atu aw albad'atu biahli dulmi ayaan shaahid fara badan lahayn ayadna waxaa shahid u noqon kara xadiid mawquufa oo cabdillah bn camr laga wariyo odhanaya layuksafanna biddaari ila daar biddaari ilaa janbi daar ida kaanat ilmadaalimu dulmi markuu dhaco oo madaalimtu badato khas baa dhici doona waxaa soo saaray nucaym bn xamaad fi اlfitan bisanadin xasanin ee saxiixin mawquufin caley idan maadaama laakiin uu yahay marka shay aan ijtihaadi qiyaas midna uusan geli karin waa laiska deliishan karaa ka shaahid ahaan inkastoo uu yahay nin lagu yaqaano alriwaaya can bani israa'iil xadaana axmed ibnu yunis almuhim waxaa laga qabanayaa cuquubada uu leeyahay iyo xumaanta iyo sunaxumada uu dulmigu leeyahy iyo dulmigu intaasoo aafa keeni kara iyo dhibkaas uu keeni karo marka waa in la iska ilaaliyo xadaana axmed ibnu yunis axmed ibn cabdilah ibn yunis or kor bana so mara sheekha asaga qaala xadaana awgii baa loo tiriya lakin axmed ibn cabdilah ibn yunis ba magaciisa la yihahda qaala xadaana cabdilcaziz ibn maajishuun alfaqih almadani alcaalim qaala akhbaranii cabdullah bn dinar min aqat taabiciin can ibni cumara can الnabiyi qaal aلظulmu gardaradu ظulumaatu mugdiyaalo wey ywma alqiyaamati maalinka qiyaama ayb xadaana musadad ibn musarhad wa isxaaq ibn ibrahim ibn maxamed asawaaf isxaaq ibn mansuur alkawsaj baa dabaqadan geli kara waxaa galoo ka isxaaq ibn ibraahim alxandali isxaaq rahuya waxaa galoo geli kara isxaaq ibn eh, ibraahim ibn maxamed asawaaf waana asaga ninkaa wey isxaaq ibn ibraahim ibn maxamed asawaaf waxaana inoo caddaynaya sida ayada ah sheekhaas oo saa u caddaynay yuu bukhaari ka wariy xadiiska laftirkiisa fii saxiixi fii kitaab almadaalim asagaa magaca caddeey qaala waxay dhaheen labadaa sheekh xadaana mucaad ibn hishaam ibn abi cabdillahi dastawaai qaala xadaanii abi oo hishaam ah ibn abi cabdillaah addastuwaai can qataada bni dacaamat asaduusi can abi lmutawakil الnaaji cali bni daawud baa loo yaqana magaciisa wuxuu macruuf ku yahay kunyadan abilmutawakil buu caan ku yahay ayib laakin wax magaciisa la cali bni daawuud aw cali bni du'aad waa iqة mashhuur akhraja lahu jamaca can abi saciidin can rasuuli lahi qaala idaa khalasa almu'minuuna idaa khalusa markay ka badbaadaan almuminuuna dadka muminiinta min annaari xubisuu waxaa lagu joojin biqantaratin yani bundo bayna aljannati wannaar markay naarta soo dhaafaan muminiintu oy ka badbaadaan waxaa lagu horhayaa lagu celinhayaa jannada intaan la gaadin buundo weyn baa la saarhaya idaa khalusa hadday ka badbaadaan markay ka badbaadaan almuminuuna ka badbaadaan min annaari naarta ka badbaadaan xubisuu waxaa lagu celin lagu xabaasi lagu joojin biqantaratin buundo iyo dalcad bayn aljannati udhexaysa iyo wanaar naarta udhexaysa fayataqaasuuna waxay kala goosanayaan waxay kala qisaasanayaan waxay kala maganayaan madaalimo gardarooyinoo baynahum ayaga u dhexeeyey fi dunya addunyadii adoo dulan wata oo xoogow gardaro wata janno geli mayso waa in lagaa goosso naartii weynadu waa soo dhaaftay tii weynada lagu fakaraya lagu soo dhaafiyey laakiin xoogow weli waxaa daahir ma tihin maxaa yeele muslim baa xaq ugu tirsanaya idan xaqa waa in lagaa reebo madaalimtana waa inay tahay bishar waa madaalim aan naar lagu mudanayn hadday tahay madaalim waaweyn oo naar lagu mudanayo naarta kusoo hai lahayd xagga kusoo hari lahayd waa lagaa reebi laha muslimiinta ayb idan waa madaalim dembi kugu filan laakiin aad aan lagaa qisasan ayb ama xasaano kale baa ka batay oo waa la soo dhaqaaqday kadib lagugu dayn maayo shay lagugu reebi maayo xarabka su dhaafi maayo fayataqaasuuna waxay kala maganayaan baynahum naxwihum yani fi saxiix madaalimo ay kala goosan kaanat baynahum kaanat baynahum fi saxix bukhari wahayri fi dunya addunya xataa idaa goorti nuquu la dahiro la nadiifiyo wahulzibuu la saafi garay marka lagu tarfac tire oo wixii lagaa mashuujiyo oo nijaasadii iyo dembigii iyo dulmiga lagaa baabi'iyo oo xaqaada lagaa goosto wey xasana lagaa qadanayo lagaa goosanaya adoon waxba qabin baad lagu sii doonaya marka ayada xata idaa goortii nuquu la saafi garayo nuquu la ahiro oo la nadiifiyo wahudibuu la saafi garayo adina lahun ilahay wuxuu idmahayaa bidukhuuli jan aw udina lahum aniga ima xarakayni muxuu idin qoraya udina idin qoray miya udina lahum baa loo idmahayaa bidukhuuli jannati baa loo idmahaya fawalladii nafsu muxammadin biyadih marka jannadii gaal la odhan marka nin xaqiisa laga gooso oo la iscafiyo oo la kala dhaqaaqo ilalah waad saxantay dhaqaaqa jannada wataasoo la gala nin oo nin say gurigiisu garan marku yahay jannadiisi iyo meeshuu ka degi lahaa jannada yaa usuu sheegay ma magac baa ugu qoran wladii qadara fahada wey waatana marka wladii nafsu muxamadin biyadihi baan ku dhaartay la axadun midkood bimanzilihi gurigiisa uu jannada ku leeyahay yaa adallu minhu fi dunya adallu minhu fi dunya nabi ul gurigaas adduunya ku lahay iyo mid kala aakharo waxaad ka garan ogtaa kala aakharo saa u socto geli ku leexan maysid kan weyn baan geli ma jirto saa u socoto gurigeeda waaka laisku saqajaami maayo fawladii allah ku dhaarta nafsu muxamadin muxamed naftiisa ay ku jirta biyadii gacanta laaxaduhum oo min ahli janna ah midkood laaxadum midkood bimanzilihi gurigiisii fi ljanna uu ku lahaa adallu wax ka garan og yahay minhu xaggiisa fi dunya kuu ku lahaa yani fii riwaaya cinda albuhaari ahda buu qoraya meesha adalla ahda waa sax nafsa shaygu saad ugu hanuunayso u garanayso oma garanaysa waa kaaga adduunyada xadaana musadi marka waa dhammaatay w waa lagaa saafi gurigan waad garatay xadaana musad musa qaala xadaana yaya yaxya bn saciid alqaطaan can ibni cajlaan moxamed ibn cajlaan can saciid ibn abi saciid almaqburi can abi hurayra can nabi qaal iyaakum waظulma yayan waa yaxya ibn abi kaiir midin qorhaya an saciidi abi saciid اmaqburi can abi hurayrata can الnabiyi qaal iyaakum iska ilaaliya wadulma gardarada faina dulma dulumaat ywma alqiyaama waiyaakum war iska dhowro iska ilaaliya walfuxsha xumaanta iska ilaaliya faina allaha ilaahay laa yuxibu ma jeclo alfaaxisha ninka xun almutafaxisha xumaanta iska raadiya iska doondoonaba caybu baran afnijaasnimuu baran ninba ninku wuxuu la saaxiibi intaanu dhan waxma ka qaato doonahay maalin kastaba qaamuuskiisa xukmu darayaa qayb cay ah oo cusub ruuxa maad aqooni waa maxay tuulo magaalow aado xoogo ka soo bartay mid buu la saaxiiba idan markaa inaad xumaanta iska dandoontaan lama ogolo xumaantana waa mamnuucba sideeduba waiyaakum washuxa bakaylimada iska ilaaliya fainahu war ishaani ama fainahu shuxi dacaa wuxuu u yeedhay kuna jiiday man kaana qablakum dacaa wuxuu u yeedhay weeye oo u gacanhaasay man kaana qablakum wuxuu u gacan ila halaag xumaanba shucigu wuxuu ku keenayaa addunyadiisa ku dhaafi shay kastaba aniga ayb khayr maanac baa noqon dambe faqadacuu waxay gooyeen markaas arxamaha yani inahu dacaa man kaana qablakum ilaa qadiicati اraxm wa ilaa sadki dimaa wa ilaa istixlaal almaxaarim ba ugu yeedha wey faqadac waxay gooyeen arxaamahum wa dacaahum wuxuu ugu yeedhay ila alistixlaal faistaxalluu waxay bannaysteen maxaarim wuxuu rabbi ka xarimay banaysteen xadaثana cabdالlah bn masلة الqacnabi qaala xadaثana daawuud ibn qays alfarا can cubaydالlah bn miqsm almadni اlmashhuur can jaabirin can الnabiy qaal إiyaakum الظulma faina الظulma ظulumaat ywma القiyamة wاtaquu الshuxa fainahu ahlaka wuxuu baabi'iyey man kaana qablakum wa xamalahum wuxuu ku xambaaray calىa an safakuu inay daadiyeen buu ku keenay oy islaayaan dimaahum dhigooda daadiyaan ay qulquliyaan waاstaxalluu ayna bannaystaan maxaarimahu wuxuu rabbi ka xarimay bakhaylnima ku keentay wey iyo addunya jacayl iyo nin jeclaysi ayb xadaثna sulaymaan bn xarb alasdi qaala xadaثna xamaad ibnu zayd ibnu dirham albasri can caasim ibn bahdla caasim bn abi najuud can abi الضuxى abi الضuxى waa min iqaat الtaabiciin الkibaar qaala اجtamaca waxaa kulmay masruuqun baa kulmay wa shutayr mise waa shutayl b inuu qaryaa bilaam mise bira bira b inuu qorhaya ayib idinka iga fiican bacdu nuskna waxay qorhayaan shutayl laam la qoro ya muxuu idin qor idinku laamkaas ayib xataa kutuba takhriij barkood ba isku eh, khilaafsan xataa laamkii raada dhiba mala waa iqa taabica min weliba min aaabi min asxaab abdillah bn mascuud weliba adraka aljaahiliyaa wاlislaam ayb magaciisana waxa loo badan inuu yahay shutayr bara shutayr baa noo waramay ibnu shakl ijtamac waxaa kulmay wey masruuq ibn alajdac iyo shutayr ibnu shakl fi lmasjid bay ku kulmeen labadaas eh, taabici masaajid bay iskugu yimaadeen fataqawada waxaa u huleelay oo u soo dumay ilayhimaa xaggoodii xilaqu lmasjid masaajidka xilaqooyinkiisa masaajidda hore waxay lahaan jireen cashir baa geeskaa ka baxaaya halka wadaad kalaa fadhiya cashar ka bixinaya geeskaa mid kale wadaad kalaa fadhiya halka mid baa fadhiya masaajidku markuu wen yahay mikrofoonkan wala qabsanaya masaajidka lama jirin mogta koox toban ama soddon ama afartan gooni bay u fadhiisan boqol gooni bay u fadhiisan nin walba fannigiisa nin naxwo akhrista nin luqa loo akhriyo nin fiqi akhrista nin xadiid akhrista nin tafsiir koox koox baa lahaa markay masruuq iyo shutayr soo fadhiisteen masaajidka soo galeen baa sababkii xilqooyinko dhan laga soo baxay waa lasu fiiriy waa laga masuuqa waa lasoo waa laskugu yimid maxaa dumi markaa xilqaduhka o dhan waa soo dumiy xagga la soo aaday fataqawada waxaa u dumi weeyey ilayhima xaggooda ama u huleelay xilaqu lmasjidi masaajidkii xilqooyinkiisa baawiiqmay xaggay kulli u argay wada aadeen masruq wuxuu yidhi laa araa haaulaai yajtamicuuna ilayna ila liyastamicuu mina khayra marka laiskuu yimid ee la hareereeyey yaa masruuq la hadlay saaxiibkii wuxuu yidhi waxaan u arkaa nimanka inoo yimid iyo shacabkan muslimiintan soo bulaamay ee soo yaacay khayr un bay doonhayaan addunya inay nama rabaan cilmiga naqaana ina waxoga sheegna doonhayaan laba mid soo gal xadiidka anaa warino can cabdillahi mascuud baan ka warin ee waxaan ku qaldamay qabo ama cudusiidaan ku qabta ku qaldan labada kale yeel ayb waa war culus weye <laughs> war culus wey labadua waa min asxaabi cabdillahi weeye laa araa ooma arka buuhi haaulaa'i muslimiintan yajtamicuuna inay inoo soo kulmeen ilaynaa xaggeenna ama xagga iyaga ilaa liyastamicuu inay naga dhegaystaan u mooyeen minaa annaga khayran wax khayra mooye khayr iyo wanaag inay naga maqlaan basay u yimaadeen dan kale ma lehe khayrkaanu balana wey fashanu marka waa maxay ima an tuxadita arrintu waxay noqonaysa marka amarku waxaa wey falamru ima an tuxadita waa inaad ka sheekayso can cabdillaahi oo fa usadiqa oon ku rumeeyo ana anugu laba mid soo gal buuri inaa anugu aan cabdillaahi ka wariyo xadaanaa cabdullaahi can rasuuli illaahi aan ka daayo oon marna xagga jahaadka taabto mar khayraadka taabto aan daldalo cilmiga amaaatira waa runta waxaan ku khaldama aad qabato iyo inaad ku horayso soo kala qaad buui oo ku rumeeyo ana anigu aan ku rumeeyo wa ima an uxadita inaan anigu aan riwaayada bilaabo o anu aan sheekeeyo can cabdillahi aan ka warramo oo fatusadiqnii marka adiguna aad aad ii rumayso ayib bilow adigu ima an tuxadit in adigu aad bilowdo xadiidka o ana aan ku rumeeyo iyo ima inaan bilaw aad ii rumayso faqaala wuxuu ihi xadid ya abaa caaisha ila masruq baa halka bilaabay masruuq baa abaa caaisha loo yaqaan muxuu abaa caaisha bilow adugu xadisi weri xadiidka ya abaa caaisha yani bilow way anaa ku rumaynhaye abaa shutayr ah qaala wuxuu ihi marka xadiidkuu bilaabay masruuq hal samicta ma maqashay shutayrow cabdallaahi ibn mascuud yaquul alcaynaani labada indhood yazniyaani waa zinaysanaya walyadaani laba gacmoodna yazniyaani waa zinaystaan wاrijlaani labada lagoodna yaziniyaan wاlfarju xubinka tarankana yusadiqu rumayn arrintaa ayada ah yusadiqu rumayn dalika arrinkaa zinada ishu ku dhacday ay gacmuhu ku dhaceen laguhu ku dhaceen aw yukadiban wuu been ayb faqaala wuxuu yihi marka shutayr nacam waan ka maqlay qaala wuxuu yihi ana samictuhu wa ana ana waa maqlay ayb idan haddii marka ay tahay nadra ilaa cawrati muslim ilaa cawrati muslima ama aad gacanta ku taabato lamsi iyo masi wii lamid oo kale ama aad u socotood wii aad weydo waxaa lagu qorhayaa wey min asakaa'ir laakiin markaad dinada ku dhacdo sida jumhuurta qaan waxaa weeye dembigii sakiirada ahaa ee wasiya lizina noqday yataxawal mubaasharatana ilaa kabiira markay zina sakiira ah waxaa weeye marka aysan la soconin alaabtaa weyn alaabti weyn hadday dhacdo kulli dhammaan wuxuu noqonayaa wada fiiru noqonaya ayb saasay wadaadaha qaarkood leeyihin qaala wuxu uhi fahal samicta ma maqashay cabdallaahi oo yaquulu leh maa fi lqur'aani qur'aanka kuma jiro aayatun aayad ajmaca ka ururin og lixalaalin xalaal iyo wa xaraamin xaraam iyo wa amrin amar iyo wa nahyan iska reebin min hadi alaaya aayadda maqal cabdulahi wuxuu odhan jiray aayad qur-aanka xagga shayga xalaasha ah iyo shayga xaraamta ah iyo waxa ummadda la farayo iyo waxa laga reebayo ka ururin og kana kulmin og aayadda ma jiraan ina allaha yaamuru bilcadli wاlixsaan wa itaa'i اlqurba suuratu naxl aayadda dheeradu ayib wax kastoo ma'muura ummadda la amray wuxuu ku jiraa bilcadli wاlixsaan xumo kastoo ummadda laga reebay alcadl wاlixsaan wa itaa'i اlqurba idan aayaddaasa ugu daran bu odhan jira jaamica weeyaan maanica ah waitaai اqurba midka qaraabo saxibka in la siiyo oo dee la dhaqaalayo laga warqabo o la xidhiiriyo qaala wuxuu yihi marka shutayr nacam wa ana qad samictu ana waa maqlay qaala wuxuu yihi marka masruuq fahal samicta cabdاllahi yaquul ma fi اlqur'aani aaya asraca farajan quraanka aaya kuma jirto asracu ka degdeg badan farajan xagga farajka iyo nasriga guusha min qowlihi tacaala waman yataqi illaaha yajcal lahu mahraja ninka alla ka baqa ilahay meelu ka baxu u yeelaa fitno kasta iyo beliye kasta musiiba wardo kastoo ku dhaco ilaahay baa u faragodahaya lo faragodahaya ruxa asaga waman yataqi illaaha ruux ilahay ka cabsada yajcal lahu rabbi wuxuu u yeelaa mahrajan meeluu kaga baxo masaa'ibta iyo balaayaadka ayib aayaddaas marka aayad ka raja badan ma jiraan xagga rajada ayib leanno gargaaraad u baahan tahay ma jiraan haddaad ilahay ka cabsato ilahay baa marka binaadam ma bahnid wey asrac faraja wanasra qaala wuxuu ninkii la odhan jiray shutayr nacam haa wa ana qad samictu ana waa maqlay faqaala fahal samicta cabdاllah yaquul maa fi اlqur'aani aaya qur'aanka aaya kuma jirto ashad ka daran tafwiidan xagga isdhiibidda lasdhiibo ayb in laysdhiibo waa maxay oo ilaahay taaba loo dhiibto aad noqotid mudnid aad noqotid faajir aad noqotid faasiq haddana ha quusanin ilah waan is ogaya waxayga haddii ii dambi dhaaf iska taagno ayib min qwlihi tacaalى ya cibaadiya aladiina asrafuu calى anfusihim laa taqnaطuu min raxmat اllah ya cibaadii addoommahaygiiw aladiina kuwaasoo asrafuu ku xadgudbay calىa anfusihim naftooda ku xadgudbo dulmiyeyow laa taqnaطuu haka quusanin min raxmat illah il naxariistiisa idan waa aayad culus wey israaf baa loo qiray addoommadii haddana waxaa loo isticmaalay idaafatu takriim وتشريف يا عباadي baa meeشha taal ayb haddana wa laa تقنط min رaحmaة الlah ya عibaadي israafki waa la suga iyo dembigii ayb haddana la yihi laa taqنط min رaحmat الlah qaala wuxuu yihi nacam wa ana qad samictu xasan الisnaad idan marka cilmigaas iyo cilmi ka mida bay meesha keenamaysa taabiciintu marka maxaa laga rabaa xaggee wax kaga jira baabu ulmi agee calaaqadu ula waa maay calaaqada ulmi ula waa maxay ina allaha yaamuru biاlcadli wاlixsaan cadligu iyo ixsaan iyo dulmi waa kala tagan wey ثaaniya dulmigu waa israaf yaa cibaadii lan asrafuu calى anfusihim laa taqnad min raxmat الlah maca kownika ظaalima haddana naxariista rabbiga ha ka qusin xadaثna cabdاlأclى ibn misr imaam ahli الsham xaafid mutqin aw wuxuu yihi balaganii waxa i soo gaadhay canhu xadaثna cabdالأclى bn misr aw balaganii canhu ama wuu iga soo gaadhay aadaanka baa jooga ayb fadlu xadaثna cabdالأclى bn misr aw balaganii waa i soo gaadhay canhu xadiiku waa iga soo gaadhay ama waa taxdiiث mubaasharo ah qaala wuxu uhi sheekhaas xaafidka imaam ahli الsham xadaثna saciid ibn cabdالcaزيiz faqihi ahli الsham ثiqaة xuja kaana yushbax bimalik malik ba lagu shabihi jiray can rabiicata bni zayd ibni yaziid abu shucayb adimashqi kaana mujaahidan haaziyan kharaja ilaa afriqiya faqatalahu lbarbar isagoo mujaahid ah wuxuu odhan jiray afartan sano salaada duhur lama aadaabin bur anuu masaajid ku jira arbaciina sana duhur aadaankii ma dhicin ilaa wa ana fi lmasjid allaahuma ilaa an akuuna mariidan aw musaafiran culus bu anig la rabiica bnu yaziid an abi idriis alkhawlaani isagoo mujaahid dagalamay waa dhintay barbarinta nimanka murataniyiinta iyo meeshan maqrib qayba ka mida dega ayib nimankaasa dil waagi la furanhaya khilaafadii cumaan khilaafadii ree banu umyaan can rabiicata bni yaziid can abi idriis alkhulaani can abi zarri can illaahi tabaaraka wa idan waa xadiidu qudsi wey abi dar oo saxaabi ah can nabi rasuulka ilaahia can illaah ilahi baa laga waranaya subxaana wa tacala qaala rabbi wuxuu yidhi yaa cibaadii addoommahaygiyo innii anigu qad xaramtu waan xarimay adulma gardarrada iyo xadgudubka calaa nafsi naftaydan ka xarimay idan rabbi subxaanau wa tacaala inaan idulmiyo waan awoodaawood idinkoo bini aadamno basharoo daciif ah ayaa waxaad awoodaan marna inaad cadli samaysaan marna aad ummadda dulmidaan anuu qaadir calaa kulli shay ah waan awoodaa inaan idan baabiyo idandulmiyo waan awoodaa laakiin fallahu subxaana wa yatanazac can dalika bicadlihi wa raxmatih idan aلظulm cinda ahli الsuna tafsirkiis waa maxay waa tafsir muwaafiq litafsir اlluga aلظulm huwa wadcu الشhayi fii غayri mawdicih haddaad tirahdo aلظulm huwa mukhaalafaة اlaamir aad tirahdo ama aad tirahdo aلظulm huwa atasaruf fii milki اlghayr bغayri idni aad tirahdo madaahib اlmurji'a wاlkulaabiya wاlashcariya wاljahmiya weligaa yaa dhex fadhiisan ad xaramtu waan xarimay marka amaa jahmiyada iyo shaacira iyo ilaahay subxana wa taala ulmi ma awoodo leeyihi laa yaqdir an yadlima axadan ma awoodo liannahu waa muxaal lidaatihi waa mustaxiil idan markaa isma ammaana kartid bay leeyihi ilahay marka ma inu isku ammaanaba wuxuusan samayn karin inuu isku ammaano maba ahaba wamaa rabbuka bidalaamin lilcabiid ma soconayso in allaha laa yadlim midqaala garafin socon mayso lannu maba awoodidba daad tira kule ama maduulo xidhiirha taaban maayo daad tira maxay taraysaa mooraan ma duuli karta daad tira anugu kulley duuli maayo xidhiirha taaban maayo maraan maa dhaqaaqi jir adoo indhooloo acma ah waxaa tia kulley anugu cawraadka muslimiinta fiirin maayo ammaan kuu keeni mayso ammaan kuu keeni mayso ilaan wixii aad qaban karto ood samayn karto ood awood u leed inaad samayso ood iska dhigsa ammaan noqonaya hebel inaan kaa shaqeeyaan awoodo aan kujabi lahi iska cabinay waxa weyaan goobnimo iyo karam iyo waxa weyaan iyo wanaag wey laakiin adu daciifan waxba safar samayn ballamkaa waa kaa shaqeynaya waxba ma qaban karta watari mayse ammaan ma aha idan waxaa weeyaan dulmiga rabbi waa awooda subxaana wa tacaala waana fii maqduurihi laakiin rabbi subxaana wa asagoo awooda ayuu ka leexdo ka leexdo faraha ka qaado cadlan waraxmatan calayna inii qad xaramtu ulma calaa nafsii wajacaltu waan yeelo dulmigii muxaraman mid xaaraaman ka dhigay ma la xarimay baynakum falaa tadaalamuu ay falaa tatadaalamuu ha isdulmiina yaan la isgardaraysanin yaan la xadgudbin aniga awooday baa faraha ka qaaday oo naftayda ka xarimay idinkoo ducafoo tacbaaniin oo la sakaraad ah haddana inaad isdulantaan waa idibdarrow mara bannaan yaa cibaadii innakum idinku aladiina kuwii baatiin takhطa'uuna jafahaya taada in la kordhabaa fiican bay wadaadu leeyihi bacd اlfudalaa لأنه hadii la تkhطئ نaفda la godo min أkطأ oo ficilka rubاcي ka imanaysa khaطئuna شharciya wuxuu ahaa makفuur meeshana waxaa daba taalla khaطأan rabi khaطi u dhaafaya wey oo dembi aad gelayso dhaafaysa wey idan khaطأa ykطئu ama yakطأu إidaa أdnaba aw idaa أkطأ can qastin wey ama haddaad أkطأa ka keento يkطi bay noqon waa ruuxu markuu gafo min hayri qasdin ruux hadduu gafo dembiga gala min hayri qasdin waa makfuur cinda shariica ina allaha cafaa liummati alkhaطأ wالnisyaan wma stukriu calayh ina allaha wadaca can ummati alkhaطأ wالnisyaan khaطأ noocaas xadiidka abu hurayra mxuu ahaa idaa xakama alxaakim faakطأ idan waa makfuurkaas horaan buu ilahay baxay subxana wa tacaala kana rabbi ule waan dhaafaya ee dembiga ah waa markuu yahay khaطأu bicamdin aad kas u dembaabto oo marka wuxuu noqonaya min khaطأ yakhta'u marka waxaan odhanaynaa inakum yaa cibaadi aladiina takhta'uuna tukhdiuuna dhihi mayno takhta'uuna kuwa gafaatin bileyli habeenkii iyo wanahaar maalinkii wa ana anuguna akfiru waan dhaafa adunuuba dunuubta ku gafaysan habeen maalinba walaa ubaali danna kamali walaa ubaali danna kamali faاstakfiruunii dembi dhaaf weydiista akfir lakum waa idin dhaafayaa yaa cibaadi xadidka arbiciinka lagu so dilay waa ka soconayna yaa cibaadii addoommahaygiyo kulkum dhammaantii jaa'icun waad baahantiin kulligii waad gaajaysantihin joocaan min qadin baatiin ilaa man ruux mooyeen acamtu aan quudiyey ruux anu aan waxsiiyey mooyeen fastadcimuunii way irsaaqada i weydiista acimku waa idin quudinayaa idan yani asbaabta i weydiista wey yani shay kastoo sabab buu kuu soo maraya ilah waxasi baad leedahay kuwa halkaa horaanku geeyey baa rabbi qalbii soo taabanhaya isagoo la ordi buu keeni ayib yani asbaabtii irsaaqado dhan baa rabbi kuu furaya w weydiiso rabbaa gacanta ku haya subxana wa tacala wax ka sabsab buu leeyahay yaa cibaadi addoommahaygiyo kullukum dhammaantiin caarin waad qaawan tihiin ilaa man kasawtu cidaan arad bixiye mooye cidaan arad baxshay mooye fastaksuunii aradbaxi weydiistayga dhar iyo asturaad agsikum waadayna arad bixinayahay yaa cibaadii low anna awalakum haddii midka idinku horreeyey iyo wa aakhirakum ka idinku dambeeyey ee qiyaama saaca ay ku dhici doonto iyo wainsakum biniaadamkiina iyo wajinnakum jinkiina kaanuu kulligoodba ay noqdaan dhammaan min abina aadam ilaa aakhiri waaxidin min annaas ruux u dambeeye jin iyo insa waxo dhan isku daro kaanuu hadday noqdaan kulligoodba calaa atqaa qalbin qalbi cabdin atqaa qalbi cabdin addoon qalbi mid ku cabsi badan dhammaantood hadday noqdaan addoommaha ilaahay kuwa uga cabsi badan sida rususoo kale ambiya haday noqdaan lam yazid ma kordhiyeen daalika arrinkaa ay kulligood noqdeen muttaqiin abraar maslixiin ahlucadli wada noqdeen ma kordhiyeen fii milki boqortooyada shan waxba ima war ixsaankaada iyo wanaagaada iyo cibaadada aday ku tallaa alla waxba tari mayso waa saas aday ku anfici kaanuu hadday noqdaan calaa atqaa qalbin qalbika u cabsi badan cabdin oo adoon uley oo minku idin ka mid a ah, lam yazid ma kordhiyeen daalika arrinkaa aadoo subanaateen ficnaateen fii milki shaya cagsigeeda waa maxay dhammaanti hadday wada gaaloodaan wada faraacyo noqotaan iyadoo abaallahab iyo wax la daro kulli noqotaan waxba alla yeeli maysaan walow kaanuu hadday ahdaan kulligoodba calaa afjari qalbin qalbiga u faajirsan rajulin nin qalbiga midka u faajir hadday noqdaan lam yanqus nuqsaanin maayo daalika faajirnimadaasi min milki aniga boqortooda shan waxba waxba iska ka dhimi maayo weli iga dhimaaya ma jiraan cabsidina weli igu buxsami maayo walow ijtamacu hadday kulmaan kulligoodba fii saciidin bannaan iyo garoon waaxidin oo keliya fasa'aluuna ay weydiistaan kulligoodba nin kasta ilaahay u yidhaahdo mgta lagu sii daayo adduun wax yeeloo dhan baad isku mara hal mar de ilahay alla had wa lgu helay wax yaa isiy lagu helayo ree hebel baan wax ka reen bu nin ree shabeella ree hebel yaan waxba ka reeban buu alla yaa saa yeela ayib idan markaa dad intaa bannaankoda istaagtaan nin kasta afkiisa wuxuu ku hadlo ku hadlo ayib ilahay weel ka dhimaya lama arko fasa'aluna ay weydiistaan un faacdaytu aan siiya kulla insaanin mid kasta oo minhum ayaga ka mida maa sa'ala wuxuu weydiistay lam yanqus ma nuqsaamiyeen daalika arrinkaa asaga su-aasha min milkii aniga milkigeeya shay-an ila kamaa yanqusu albaxru an yuغmasa fiihi alkhayطu hamsata waaxida alkhayd baa aniga qoran laakiin riwaayada loo badan yahay almikhyan ilaa kamaa siduu yanqusu u nuqsaamo albaxru badda baddu ay u nuqsaanto an yuqmasa in la geliyo fiihi gudihiisa la timbiyo alkhayr liilan khayr ama dun ama miiq ama liilan ama irbad khamsatan waaxida hal timbin ama eh, haddii tif cawsa saa badda loo geliyo oo la bixiyo baddi ficlan waxbaa iska dhimay oo dhiric ka tagtay xaqiiq ahaan waxbaa iska dhimay laakiin waxaa wax la arki karo iyo wax muuqanaya badda laga dareemiya abadan qoyaan waa tegey haba yaraadee qoyaan waa tegey ayb cidina haba gabqooye laakiin wax isbedela laga dareemi karaa ma jiraan marka waa suura dhoweyn wey waa taqriib suura dhoweyn wey ilaahi subxaana wa tacaala laa miiqa wax laga iska dhimi maaya boqortooyadiisa laakiin waa lagugu fahamsinaya bad haddii far la geliy maay qabata ama qabato ilaa kamaa yanqus اlbaxru badu su u nuqsaamo mooyeen an yuqmasa in la geliyo fiihi gudihiisa alkhayطu liilan ama miiq ama dun hamsatan waaxida yaa cibaadi inamaa hiya hawshu waxaa wey inamaa hiya waa maxay inamaa waa maxay madaaru umuur hawshu waxay ku wareegeysaa mahadhadu waxaa weeye kala waxaa weeye hawshu waxaa weeye hiya acmaalukum acmaashina wey yacni faysaladu iyo kala waxaa weeye acmaalukum inamaa hiya xaaladu waxaa weeye iyo kala acmaalukum ajcaluha waan yeeli calayk dushin riwaaya kale waxayd uxsiiha lakum waad garanaysaan riwaaya arbiciinka acmaashaad unbaa lagugu dul in kaana xasana fa xasan wain kaana sharan aw sayi'atan fa sayi faman wajada ninka hela khayran khayr falyaxmid ilah allah ku mahadi maxaa yeelay culamadu salaf badan waxay odhan jireen ruuxa muslimka ah naarta wuxuu kaga badbaadaa bicafwi illahi wamakfirati bicafwi illahi wamakfirati jannadana wuxuu ku galaa bicadlihi wa fadlihi camalkii muxuu qabtaa darajaadka wey naar waxaa lagaga badaa ilaahay cafwigiisa iyo dembidhaafkiisa jannada waxaa lagu galay ilaahay naxariistiisa iyo fadligiisa camalkaad wuxuu qabanayaa adihi hebelka ku kala baasi anna boqol biyaanan dhegahayaa aduguna waxaad dhegaysaa konton biyaano afartan camalku wuxuu qabta marka darajaadka tafaawudka u dadka darajooyinkooda fi ljanna amaa badbaadada annaar waa ilaahay cadwigiisa iyo waxa weya maqradiisa gelidda jannada iyo dukuulkana waa maxay waa maxay waa fadliga ilaahay iyo naxariistiisa ayib aslu dukuul marka waxaa iskala weeyey ilahay cabdigiisa dhexista laakiin markaad gashay kadib darajaadka iyo baasida iyo intaa lakala koraynba camalku qabtaa jamaca min asalaf baa saa ohan jiray ibn waaba rajaca madhabka isaga xadiidkeena soo mar habadhowdna ku fasira ee ahaa ma jiraan axad ku gelahaya jannada bicamalihi walaa anta ya rasuul allah xataa ana ilaa yatakamadanii allah biraxmati min waa saxiib xadiku waa calaa daahiri buu leey lannu haddii camalkaadi wanaagsanaa iyo nicmada rabbi uu kuu gala lasu xisaabo eberka noqonaysa camalkaadi hadhow adoo ebraad soo istaag maa janna ku gelimaan waayahay nicmaadka rabbi kuu galay waa lasu xisaabin iyo abaalgudkaada ad keentay shukrigaadii camalkaadii eber bay noqotay maska gelaysa marka janna camal laaan kaa socon maysa ilahu ii naxariso dabagal ba lagu leey waa marka faraha taagtood gelaysa ayib faman wajada khayra ninkii khayr hele falyaxmid illaaha ilah ku mahadso waman wajada ninki hela hayra daalika arrintaa waxaan ahayn oo xumaan iyo naar iyo cadaab helana iyo xumaan falaa yaluma yaluumanna yuusan dagaalin oon canaananin ila nafsah naftaadun eed wey yaad eedi naftaadun eerso ila allah meesha isdhigay markuu raggu shaqaysanayay ee qiyaamuleil iyo tahaajud iyo khayr iyo waxbixin iyo qaraarxiyos la ordahaye adu xaggay u socotay ayib baabu kafaarati اlmariid ruuxa mariidkaa in dembigiisa la dhaafayo u baab yahay xadaana isxaaq ibn اcalaa isxaaq ibn ibraahim ibn اlcalaa baa loo yaqaana laa ba'sa bihi xaafidku wuxu hahdaa saduuqun yahimu kaiira xadaana camr bn xaariث bn ضaxaak majhuul اxaal qaala xadaana cabdالlah bn salim alashcari ثiqaة rumya bالnaصb can muxamed zubaydi waa nin ثiqa xaafida qaala xadaana sulaym ibn caamir aniga sulaymaan ibn caamir baa iqon lakin sida raajixa waxaa weeye saxda ah sulaym ibn caamir alifkii nunka waa la goynhaya sulaym ibn caamir baa sax ah iqaة mashhuur ana kudayf ibn اlxaariث الsakuni waa صaxaabi waa la yidhahdaa waana taabici waa mukhtalafan fiih akhbara wuxuu u sheegay ana rajula ninba ataa u tegay abaa cubayda ibn jaraax saxaabigaasa nin u tegey wa huwa wajicun asagoo xanuunsan abaa cubaydo xanuunsan baa nin baa soo booqday faqaala ninki wuxuu yidhi kayfa amsaa ajru اamiir cubaydina markuu ka ahaa waagii ciraaqii dhulka la furinayey yani umradu ku jiray hogaaminay dagaaladii hogaaminay ilaa shaam iyo dhulkaaba intuba ayib idan marka waagu marka amiirka ahbu xanuunsaday ee shaam dhulkaa loo socday ninba marka wuxuu ihi waan salaamhaya wuxuu ka bilaabay sheekadii kayfa amsa ajru amiir amiirka ajirkiisu muxuu ku baryey ama ku galabaystay hadi ajirka ruux meel loogaan karaa limit u joogo ama xad u joogo loogaan kara miyaa jira ayib kayfa sideebu amsa ku galabaystay ajru amiir faqaala wuxuu hi hal tadruuna abu cubayda jawaabhay ma og tihiin fii ma tuajaruuna bihi war wa ladinka ajar siiye mataqaan horta wax ajarka ladinka qoray iyo waxaa dembigiin lagu dhaafa kala qaada acmaashiinna waa dhowr qaybood qayb ajirka ajri baa ladinka qoraa qaybna dembigiinna lagu dhaafaay fii tuajaruna ama tu'jaruuna bihi waxa laydinka abaalmariyo ma taqaanaan faqaala wuxuu yidhi bima yusiibuna fima nakrah bimaa yusiibuna wixina asiiba oo masaa'ib ah iyo dhibaatooyin ah ayaa naga ajarsiinayaa mima nahka kamida weliba n wax wanaagsan haduu ku khayr wey laakiin musiibo aad dhibsanayso markay kugu dhacdo yaa ajrin lagu qoraa buul wuu cagsiyey oo meeshuu dhihi lahaa musiibada dembiga lagu dhaafaa masaaibta kugu imanaysa iyo dhibaatooyin gaaraya dembiga lagu dhaafaa faqaala wuxuu yihi saxaabigii marka ahaa abu cubayda inamaa tu'jaruun waxaa laydinka ajir siiya anfaqtum waxaad bixiseen fii sabiili اllah jidka rabbi waxaad ku bixiseen ninkii gacantiina ka baxay baa ajal idinka qoran oo wastunfia lakum idinka biishay wastunfia lakum ladinka biisho ladinka isticmaalay wixii lagaa gooyey dhaqaale eed bixisay muslimiin ku baxay ama xoogeedna taalatay ama tabareed noo geysatay ama caqligeedna siisay ama tale tusaale ah baa ajir lagaaga qoraya uma cadda wuxuu tiri ya cubayda daata araxli adaata araxli ritiga alaabtiisa buu tiriyey koorihiisii garbaashkii maxaanku dhahay jarcadii kabaalkii caynkii maraaggii baydii waxo dhan bu tiriyey yani waxaaso dhan bu isku qabtay intaa waa laga adinsan wey yani irto marka la rarahayo de mota intaasoo shay baa lasa saaraaya marka hore mara jilcisan oo busti iyo laga sameeyey baa saa loogu dhigay oo stadhiifkiisa looga dhigahayaa kadibna waxaa la saari heriyo jilicsan baa lagu xijin kadib baa harar iyo wax la saari kabaalla lagu xidhay kadib baa dhigaha waaweyn iyo waxaaso dhan la saaraya intaas shay baa isku xidhan halkan hore xadid baa lagaga xidha loo yaqaana bayd macnaheedu waxaa weeye rada dhan iyo aqalka dhan bay qabanaysaa rituu jiiraha ka baxaayo rituu jiiraha ka baxayo aqalkuu siibanaya uu dhacaya ama wuxuu dhan ba iskugu tegay qaarka dambe uu dhimanaya ritugu idan xarig halkaa u haya waxaa jira celinaya o casna cadinaya bayd baa loo yaqaana markuu daadeganayo meelaha gudka ka dhadhacayo aqalkii hore u dhici lahaa oo qoortiisu tegi lahaa xarig saynta loo geliyaa jiro maxaa la yahahdaa intoo dhan bu saaabigu tii wax kastoo ritay marka la kubay bu tiri xataa cadda ilaa tiri aadaat araxli yani aalat raxli kullaha dhammaanteed rarada iyo geediga alaabto dhan bu tiri xataa balaqa ilaa uu gaadhay abu cubayda cidaara alburdowni faraska liijaankiisa burdownku waa faras aan fiicnaynoo ay iska dhalaan faras carabi ah iyo baal baa iska dhala ama baal iyo faras baa iska dhala ama waa fardaha ree e, e, ay lahaan jireen eshiyaanku lahaan jireen oo faras fiican ahayn ayib marka burdownku marka cidaarkuna waxaa weyaan liijaanka xakamaha gala faraska ama dameerka gala xadhigga hayowe yaa cidaar la yahada ee labadaa dagal ka maraya labadaa dagal ka maraya kaasa cidaar la yihahda magabu gooni noolha inagu somaaliya musalijaani xakama baa iska tirada xakamuhu carabku waxay u yaqaanaan birta afka ka gelaysan daabadda xadhigga haye cidaar dhahan xadhigga haye jara xadhiggaas ayib taa wey marka ayib walaakinase yeeshee hada alwasba dhibkan اldي yusiibkm fي أجsاadikm yukafir اllah min khaطaayaakum alwasط yani atacbu laakiin dhibka idin soo gaarhaya rafaadka daalka idin soo gaarhaya alladii daalkaasoo yusiibukum idin asiibaya fii ajsaadikum jirkiinna jirkaada waad hilib gu'i waa muqo gu'i waa daali waad oomi waa salaadoon dhibkaa ku gaadhay ilah dartii kuu gaadhay maxaa lagu sameeya yukafir اllah rabbi wuxuu ku dhaafaa min khaطaayaakum dembiginu rabba kaga dhaafaa waxaad bixiseen haba yaraa sadaqa ahaabaa ajri lagaaga qori wixii dhibay lafaha soo gaarayna dembigana lagu dhaafaya bu saxaabigu u kala saaray ضaciif اlisnaad laakiin sida raali xadiidku waa xasan aw صaxiix maxaa yeelay isxaaq bn calaa oo sheekh اlmualif ah mutaabicu leeyahay mutaabicu leeyahay xadiidkuna wuxuu kaloo leeyahay isaguna shaahid buu leeyahay dariiq laba marfuuc ayaa jirta cinda axmed majaladka koobaad boqol sagaashan iyo shan bazaarna toddoba boqol lixdan iyo saddex abi yacla iyo xaakim min ariiqi ciyaad ibn khutayf can abi cubayta yarfacu marka marka shaahidka loo fiiriyo xadiidku xasan bu noqonaya ama saxiix bu noqonaya xadaثana cabdullahi bn maxamed cafwan axmed waa boqol sagaashan iyo shan majaladka koobaad xadaثana cabdullahi bn maxamed almusnadi qaala xadaثana cabdilmلك بن cmr abu camr الcaqدي alqaysi أkhرaجa lahu جamاعة ثقة xاaفظ qال xadثna زhayر بن محamed التmيمي waa nin ثiقة lakin riwaayaة أhli الشham canhu waa ضaciifa can muxamed ibni camr ibni xalxala iqatun taabic jaliil can cataa bni yasaar sulaymaan bnu yasaari asagu waa laba taabiciin aad u qiimo badan oo walaala awey can abi sacuudin alkhudri wa abi hurayrata can nabiy qaal maa yusiibu lmuslima muslimka waxa asiibahaya oo min nasabin daal ah nasab waa daalka ama tacabka waxaa u taqaanaan ama noogid ah maa yusiibu lmuslima muslimku ma asiibo min nasabin daalka xaggiisa iyo walaa wasabin xanuun xaggii iyo walaa hamin walbahaar iyo walaa xasanin tiiraanyo iyo walaa adan dhib iyo walaa hamin murug xata shawka yushaakuha ila wuxu dhan waa dhigay in la kala duwowaad wuxu dhan waa in la kala duwo <laughs> hamigu waxaa weeyaan waa markaad shayga kugu soo socda ka baqayso talow maxaal maxay noqon doontaa col baa meesha soo gaara lagu yidhi balaayaa la sheegay cuduraa la sheegay weli waad badabtaa nabad abtaa laakiin waxaad ka baqaysaa inaad meel xun ka baxdo ama balaada kugu hamsato hami baa la yahda amigu waa markay kugu hamsata kusaaran tahayba xabadii baa socota xanuunkiibaa ku haya wix baa kugu fadhiya ami wey ayib haddii wuxuu intuu ku dhaafo ayado badan kaaga leedaan dhibna uu kaa soo gaaro oo wuxuu ku dhaafo aad ka tiransantahay waxaa weyaan xasan baa la yahda idan waa laxawsi aad ka laxsanayso wixii ku dhaafay ee xanuun ahaa ama dhibah ku dhaafay ee tegey aad ka laxawsanayso waxa la xasan waxaa soo socda dhibkaad dhibsanaysana waxa la yhahdaa hami markuu kugu habsadana waxa la yhahdaa hami wax dhan adaa isla dhe wa o dhan dhib isla dhe wax o dhan wada dhib wey walaa wasamin xanuun ah ma asiibo xanuun weeye walaa hamin murug iyo walaa xasanin tiiraanyo iyo walaa adan dhib iyo walaa ami walbahaar xata shawka qodaxan allah ka dhigo yushaaku halamsiinay qodax xukmadiisa alla ka dhigo waa dhib moogtay qodax xukmadiisa adoo ortay kaa nixinaysa misbaar baa ku dilaaciyey wuu ku muday laf baad ku taramurantay dhib wey ilaa intaaba hadday jirto kafar allahu rabbi wuxuu ku dhaafaa bihaa dhibkaas min khadaayaahu dembigiisa xaggiisa dembigaa lagaga dhaafaya qodaxdii muday qandhadii dhibkii walbahaarkii turanturadii yarta ahayd derbiga madax ku dhufatay ayib intoo dhan baa dembiga lagaga dhaafaya xadaثna muسى بن ismاعيل تbudki qاaل xadaثna أbu cawاnة وضاح اليشكري عن cabdالملك بن عmayr taaبعي جليل عن cabدiرحمن بن سعيid ثقة عن أbيه سعيid بن وhب ثقة من أصحاaب علي qاaل كنت mعa سلmاna سلمان baa la socda alfarisi وcabaad baa ii qoran aniga laakiin sida raajixa waa caada wey kuntu maca salmaana wacaada waxaa booqday wey Ah. aada cabaad baan ii qoray wacaada wuxuuna booqday weye salmaan maridan buu booqday oo fii kindata ree kinda ku dhex jiray nin xanuunsan oo ree kinda ah buu salmaan booqdo o soo salaamay falamaa dakhala calayh markuu u galay qaala wuxuu ihi salmaan abshir bishaarayso khayr ku bishaarayso maxaa yeele waa nin xanuunsan waa soo salaamtay waxaad u sheegi xanuunkan in dembigiisa lagu dhaafahayo inuu khayr iyo wanaag u yahay in dunuub badan lagaga dadanhayo yani ruuxa muslimka xanuunku waa dhibaya waa dhibsanaya laakiin haddana in ilaahay subxaana watacala dembigaada ku dhaafay markaad og tahay xoog waad dul ajir baa kuu socda dembigaada la dhaafahaya idan dembigaadi oo dhan maynas baa ku socda wixii khayraad samaysdana waa ku kordhahaya marka waa khayr weyn loo bahan ya lagu sabro loo bahan wuxuu ihi marka bishaaraysaniyo faina marada almu'mini ruuxa mu'minka xanuunkiisu yajcaluhu allah rabi wuxuu ka yeelaa lahu ruuxa muslimka oga dhigaa kafaaratan kafaara god dembi dhaaf oo mustactaban canansina uga dhigaa canaansi yani ruuxa muslimka xoogo markuu isla her taago dhulkaa dhigahaya idan dembiga lagu dhaafahayaa xoogona waa lagugu canaanhaya isilaali weye hada maanta besta ma nafta wataan kaa qadna ka war war iska fiiri wey gifgiftan iyo waa isku iloobeyle intaasay kuu jirtaa bini aadamku waa daciif sheekh markuu xanuun saa kuu qabto adugu dhan baa hawayoo soo gaabsanay oo qaabanaysa daynihii lagu labaad ka fikiri dembigaad gashaad ka fikiri haddaa naftaada kaa baxda xaggeed ku beekaanaad ka fikiri intaasoo masruuca kugu furmahay waad soo ururin hawo adduunye iyo waxaas dhan waad daynaysaa idan dhan waa kacanaanaya waxaa weeyaan waa lagu waabinhaya lagu cabsinhaya dhanna waxaa weyan damnaarku ka yahay ayib sheekhu laakiin wuxuu ku fasiray wamustactaban istirkhaa'an buu ku fasiray macnaha ima cadaanin hmm? istirkhaa'an baan ii qoran saasa idinkaa fiican marka waa yahay istirdaam waa macna saxiixa wey oo macnaha sheega wey ya ya aniga istirqaam baa iqon la yaaba ya ha saas weyade waa canaan hade lagugu canaananaya wa ina marad alfaajiri ninka faajirka xanuunkiisuna kalbaciiri riti buu la yahay nin faajir hadduu xanuunsado oo faasiq oo faajir ah riti buu la yahay caqalahu ay dabreen ama seeteeyeen ahluhu riti ahlkiisa seeteeyen bu la mid waa faajir ilahay wuu ku cabsiiyey wuu ku caaantay isilaali ma yaqaan wuxuu garanaya ma jiraan daawadan wuxuu ku gala waa ordahaya ayb caqalhu ay dabreen ama xidheen wey ahlu ahlkiisa baa xidhay uma arsaluuha ay sii daayeen falaa yadri garan maayo mana ogo lima cuqila waxa loo dabray ama loo seteeyey walima ursila waxa sitada looga fur mana yaqaan laakiin ruuxa muminka markuu xanuunsado uu garanayaa rabbi subxaana wa tacaala in dembigiisana dhaafay xaggana ay canaan tahay oo berri ka maalin ay dhici karta xanuunka msa kicinba maanta waa xanuunsata waa ka kacday berri ka wanaba ma bacdo ishabaynaya deymo iska bixinaya is urinaya nima iscafin hebelow hebel ha laygu yeedho iscafino hebel ha loo yeedho wanigan maanta waxaa noqon ilaa berri waxaan mudan warramay maanta waxaan xanuunsanaya waan ilxumaay aan iscafino isdhiibahaya laakiin faajir hadduu xanuunsado suu galgalan iinha ugu hayo yuu iska kici ordi ma yaqaano wuxuu xanuunsaday meeluu u socdo yani waxaa loo xiray yani xanuunka waxa loogu rido ma garanhayagu haddii la caafiyey oo dabarkii laga furo waxa loo furay ma garanhayo iska dhaqaaqay riti doqonoo la xixay oo haddana lasii daayo wey jabuuga xadaثna muslim ismaaciil atabudki qala xadaثna xamaad ibnu man ibnu salma maxaad ibnu zayd u dhoweeyeen aaliban saas dhe xaafid xajar baa caddeeyey risaalkiisan mxu aha alamali buu ku caddeeyey raxmat ullah alayh qaala akhbarna cadiy bn cadiy iqة haabit can abi salama bn cabdiraxmaan can abi hurata can nabi qaal laa yazaalu albalaau baladu ka zuuli mayso bilmumin ruuxa muminka xanuunuhu iyo imtixaanadu dayn maayaan muminka iyo walmuminati gabadha muslimadaaba fii jasadihi jirkiisa iyo wa ahli caruurtiisa xaaskiisa ahlkiisa wa maali maalkiisa maalkii baa maanta lagaa aafay wuu khasaari wuu burburi wuu halaagsani waa lagaa cadi waa imtixaan caruurtii baa xanuun ka baxayn iyo dhib waa imtiaan wey islaanti maa eh, eh, bushi ka baxaynin iyo rafaad waa imtiaan dul qaado xataa yalqa allah ilah rabbi la kulmo caza wajal walxal maa calayhi khaia asagoon dembiba lahaynba maxaa yeelay dembigii oo dhan maxaa lagu soo baabiiyey xanuunkii laguu soo aafiyey imtixaankii xagga carruurta lagaa galay ahalkii lagaa galay xoolihii lagaa galay shirkaadii la galay ee dul qaadatay sabirtay baa dembiga o dhan lagaga baabiishay wamaa calayhi aysan ahayn khadii'a wax gaf ama dembi ah xadaثna moxamed ibn cubayd ibn abi umayad aطnaafisi iqة xaafid qaala xadaثna cumar ibn طalxata ibn calqama saduuq can muxamed ibn camr ibn calqama saduuq lahu awhaam wazaada wuxuuna ku daray fii waladihi yani fii jasadihi wa ahlihi wa maalihi wa waladihi walad buu ku daray wax kale maa xadaثna أحmed ibn yunis xadika baan ku dara halka xadii baabba ii dhowe xadaثna أحmed ibn cabdالlahi ibn yunis qaala xadaana abubakr ibn man abubakr ibn cayaash haddii laska ilaaqo abubakr la daayo asagaa ku bood ilaa aad ka fashil mayso maxaa yeele asaga u badan magaca marba asaga adii la dabaqadan sheekhu sheekh ah asaga un wey haaliban xadaana abubakr ibn cayaash can muxamed ibn camr ibn calqama ibn waqaas haddaynu soo maraynay can abi salama ibn cabdiraxmaan can abi hurayta qaala jaa acraabiyu nin reemiya aa nabiga u yimid weliba nabigu markuu u yimid su-aasha nabiga ku bilaabay ninku nin xoog badan oo dafdaf badan oo socodkiisi iyo murqihiisi iyo qaabku dhisa nabigu ula yaabay maaha caafimaadkiisu nabigu la yaabay wuu u yeeday kaalay buu faqaala neb nabi wuxuu yidhi hal akhadadka ma ku qabatay umu mildam umu mildam yani waa magac ay carabtu u yaqaaneen qandhada tii bayba ruuxas habartii baa ku haysa somal ku leeyahy way ka yoontay boqdi baa ka yoontay duqdi yani waa magacyada soomalidu yaqaana mutaxawinaha qaarkood magac u bixiyaan soo ma ayb ti oo kale weye <laughs> ayb nabigumilsamu ku qabatay yani ma qandhataa baa layidhi nabigu ninka caafimaadkiisii iyo bilicdiisii iyo saxartaankiisii iyo xooggiisuu nabigu la yaabay nabig wuxuu kaale weligaa ma xanuunsatay ma qandhatay hal akhadka ma ku qabatay umu mildamin qaala wuxuu ihi wamaa umu mildam nabi maxaa umu mildam maxay tahay <laughs> qaala nabi wuxuu ihi xarun waa kulayl iyo kaar weeyo bayna aljildi wاllaxmi hilibka iyo ganka kala xula haraganka hore iyo maqaarkanka hore iyo hilibka qanadu mugta waay kaa abanaysaa korkaad qabanaysaa lafta ma jirto lafta dhoway burburinoo daalba dareemi iyo burbur laakiin oolku wuxuu kaa qabanayaa gankanka hore hilibka iyo inta udhaxaysa dubkanka hore wuxuu kaa qabanaya gankanka hore qaala wuxuu la ma aqaan waxaa sheegtay nabi maxamedow kuleelka noocaas ah iyo kaarkaa sheegtay ma arag anugu faqaana wuxuu ihi fahal sudicta weligaa madax xanuun makuu dhacay sudicta yani madax xanuun ama goonjab waxaa tihahdaba ama wareento waxaa tihahdaba yani dhafoor xanuun wey labadaa dhafoor maku xanuunayn baa la yidhi sudicta qaala wuxuu wama sudaac sudaac muxuu nabi maxamedow madax xanuun iyo wareento iyo goonjab muxuu yahay soo nin weligii wa xanuunsanin qaalna wuxuu ihi riixun waa dabayl tactaridu ku soo dariira fi ra'si madaxa waa xanuun madaxa ka yimaada oo tadribu garaacda alcuruuqa xididaha nabig wuxuu ku sheegay goonjabku inuu yahay aariya gasho xididaha madaxa waa in la baaro xataa dibiyan hadda loo baro la weydiiyo qolyaha howlaha ka shaqeeya in dib loo weydiiyo wey le wuxuu hi sudaaci wareentadii goonjab waxa loo yaqaano ama madax xanuunka neerfeesha ka caayaan xididaha madaxa waxaa gelaya aariya gelaysa markaas madaxu ku qarxayaa ilan waxaan meesha lagu talgelin baa soo galay jirkaabaa bukaar ka baxaya jirka waa naqas baa jir ka baxaya naqaskaabaa xididaha madaxa maragelaya xidibaa marka ku bararaya bararkaas muxuu keenaya madax inuu ku qarxo dilacan oo bararol iyo wax la gelaba ku qabo jirso <laughs> ti baa la weydiiyey waa riixun dabayl tactaridu kusoo diray oo ku timaada fi ra'si tadribu markaa garaaco dhaawac u geysata alcuruqa xididaha qaala xuu la ma aqaano goonjab ma aqaano madaxanuun ma aqaano qandhab ma aqaano waxaaso dhan soo qokomali qaala wuxu uhi saxaabigu falamaa qaama wa fii riwaaya falamaa walla markuu jeedsado dhaqaaqay ninkii tagay ramiyiga ahaa qaala nabig wuxuu uhi man sarahu ninkay farax gelinayso jecel an yandura inuu eego fiiriyo ilaa rajulin min ahli الnaari falyandur ninkii maanta doonaya inuu nin ahlunaaroo socdoon nool arkay wakaasaa la fiiriyo idan marka xanuunka badan ruuxa muslimkaa lagu imtixaanayo waa wanaag iyo danbay uta masax isagu tahay dembigaa lagu dhaafaya leannu ruuxa basharka waa gafaya wuu khaldamaya dembigiisi carradu ka badan yahay dembiga carrada ka badna haddaan lagu dhaafin oo marna lagu cafin marna dembi aan xanuun lagaaga goynin wuu isgargaarhaya kadibna ku halaagsanaysaa w man sarahu ninkuu farax gala an yandura inuu eego way ilaa rajuli min ahli الnaar falyandur ha eego ey falyandurhu riwaya kala cadaynaysa falyandur ila hada الrajul baabu اlciyaada fi jawfi اleyl adaa bilahi towfiiq